بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين jawaahir albukhaari baanu ku jirnay khaasatan xadiidkii ifkiga iyo been abuuradkii caaisho ayadoo aad iyo aad qoyska nebiga inta dhibaato la dhex dhigay wareer iyo mashaakil jiro ee waxyigiina uu soo daahay ayaan markaa dhexda uga jirnay gebagabadii caaisho ilaahay beri yeeloo aayaadkii nebiga lagu soo dejiyey hadalkii ugu horreeyey uu ku hadlayna uu yidhi bishaaraysa ee ilaahay u mahdi caaishay hooyana ay tiri u istaag rasuulka sala allahu calayh wasalam faqaalad lii waxay ii tiri ummii hooyaday quumii kac ah ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa isu taag bay ii tiri sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam faqultu waxaan idhi bay tidhi laa wallaahi maya ilaahay baan ku dhaartee laa aquumu ilayhi isu taagi maayo walaa axmadu mana ku mahadinayo ila allah ilaahay maahana subxaana wa tacaala ilaahay mooye cid kaloon ku mahdinaya ma jiro inay isu sara taagta way fiicneed baa la yidhi qaala allahu tacaala ama faanzala allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey ina aladiina kuwii jaa-uu la yimid bilifki been abuurashada cusbatun jameeco waaye oo minkum adinka idinka mid ah alaayaat ilaa toban aayadood baa soo degtay falammaa anzala allaahu markuu ilaahay soo dejiyey caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye haadaa arrintan fii baraa'atii beri ahaashadiida markuu ku soo dejiyey qaala abuubakar asidiiq waa aabbaheede radia allaahu canhu wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa aabbana yunfiqu mid nafaqeeya calaa mistax bin uthacf liqaraabatihi dhowaashadiisa darteed oo minhu xaggiisa marka uu u dhow yahay waayo ninka mistax lagu magacaabo abuubakar qaraabanimaa ka dhexaysay qaraabanimaa markaa ka dhexaysay ayaa la yidhi waa ibnu khaalat buu ahaa khaala habaryartii ayaa markaa dhashay maskiinna markaa wuu ahaa muhaajiriintana wuu ka mid ahaa waa tii caaisha hore ee u soo sheegtay tidhi naama nin beder ka qayb galay baad caynaysaa abibakar wuxuu dhahay wallaahi laa unfiqu calaa misdax misdax nafaqayn maayo shay an shay aan siinayo ma jiro abadan weligay bacdamaa qaala licaa'isha markuu caaisha saa ku yidhi kadib hadalladii ifkiga dadkii sii wadwaday buu ku jiray misbax cunto aan siinaya male buu yidhi fa faanzala allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey walaa ya'taliyaynan dhaaranin ululfadli dadka fadliga u saaxiibkoo minkum adinka idinka mid ah waa abuubakar iyo sacati deeqda iyo xoolaha ilaa qowlihi laga gaara gaaro raxiim yaynan dhaaran inay masaakiin wax siiyaan qaraabo ee wax siiyaan dad ilaahay diintii u dagaalamay inay wax siiyaan yayna ka dhaaranin alaa tuxibbuuna an yakfir allahu lakum walyacfuu walyasfaxuu ha iska cafiyaane ha iska dhaafaano alaa tuxibbuuna an yakfir allahu lakum idinka haddaad dembi geli lahaydeen soo ma jeclaan lahayn inuu ilaah idiin dhaafo jawaabtu waa haa والله غفور رحيم qaala abu bakr ama faqaala abu bakr wuxuu yidhi sidiiq radia اllahu canhu bala nacam wallahi inii la uxibu waan jeclahay an yakfir allahu lii inuu ilaahay ii dhaafo farajaca wuu laabtay ilaa mistax buu uu laabtay alladii kii kaana uu ahaa yajri calayhi mid siiyo korkiisa ku socodsiiya wa kaana rasuulka sala اllah calayh wasalam wuxuu ahaa yas'alu mid weyddiiya arrintayda zaynaba binti jaxshin ay weyddiinahayay amarkaygii arrintayda ka waran saynabey maxaad ku og tahay caaisha oo fa qaala rasuulku wuxuu yidhi yaa saynabu saynabey maa calimti maxaad ka og tahay maa wixii ra'ayti aad aragtay waa maxay maa calimti maa ra'ayti maxaad ku aragtay waa meesha ugu dhibka badan xariifo hariifadii wax la weydiiyo naag lagula qabo haddii maanta inta shaki yimaado lagu dhaho ka waran alla taasaa ani waaba u maleeyahay waxaad bilaabaysaa hadalla kale waxaan inay imaan horta waaba u maleeyba wejigeedaanba ka kasayba mar walba catrin bay marsataa bannaankay baxdaa hadal noocaasoo kala imaan lahaa laakiin fiiri dadka ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala maxaad ku aragtay fa qaalad waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow axmii waxaan ilaalinayaa samcii dhegahayga iyo wa basarii aragayga dhegahaygana waxaysan maqlin inaan sheegaan ka ilaalinayaa aragaygana waxaysan arkin inaan ka sheegaan ka ilaalinayaa wallaahi maa calimtu calayha ilaahay baan ku dhaartay caasha kuma ogi ilaa khayran khayr maahane qaalad caaisha waxay tidhi wahiya ayadu allatii kaanadtiiday ahayd tusaamiinii ila faartanta anii iyada tartan baan ku jirnay bay tidhi caaisha maxay dhihi jirtay beero la daaqay baa tiin dhammaantiin garoobeyn baa laydinku guursaday gabar bacdeeda qabtaanaa ugu horeeyey wax nebiga guursado maxaa tihiin zaynabna waxay dhihi jirtay war aabbayaalkiinii hooyooyinkiina dhulka idinku mehreeyey aniga ilaah baa iga soo guuriya min fawqi sabca samaawaat toddobada samo korkooda faankaasaa naga dhexeeyey laakiin facasamaha allaahu ilaahay wuxuu ku ilaaliyey zaynab bilwarci xalaal miradnimo xalaal miiradnimaa ilaahay ku abaalmariyey ayuu ku ilaaliyey baabu muxaajatu muusa muuse doodiisii liaadam uu la dooday falaa yukhrijannakumaa min aljannati iyo aayada can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi sala allah calayh wasalam qaala wuxuu yidhi xaaja muusa muusa wuxuu la dooday aadam nebi aadam calayhi assalaam faqaala muuse wuxuu ku yidhi lahu aadam anta aladii kiibaa tahay akhrajta akhrajat akhrajat innaasa dadka ka soo saaray alladii kii baa tahay akhrajat innaas dadka ka soo bixiyey min aljannati jannada bidembika dembigaaga janaan isaga jirnay meeshaasaa isaga raaxaysanaynay adaa noogu sabab ahaa adaa noogu sabab ahaa in jannada aan ka soo baxno kii jannada naga soo bixiyey ayaa tahay oo sababtaadii dembigaagana loogaga soo bixiyey jannada wa ashqaytahum dadka adaa dhibay macnaha in la shaqeeyo oo dhibkan iyo rafaadkan la maro adaa noogu sabab ahaa waa kebadkan iyo tacabkan adduunka beer maan fali lahayn xamaali maan noqon lahayn dhibkaan maan ku jiri lahayn jana isaga jiri lahayn qaala wuxuu yidhi nebiga qaala aadam aadan baa yidhi yaa muusa muusow anta adigu alladii kii baa tahay istafaaka kuu doortay ilaahay birisaalatihi wa bikalaamihi risaaladiisii hadalkiisa ataluumuni ma waxaad igula dagaalaysaa ood igu haysataa calaa amrin arrin katabahu allaahu ilaahay calaya korkayga uu ku qoray qabla an yakhluqanii intuusan i abuurin ka hor war wax ilaahay qoray maa maanta igu qabsanaysaa ow amase qadarahu calaya uu ku qadaray qabla an yakhluqanii inay dhacdo intuusanay abuurin qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku markaa kadib wuxuu yidhi faxaja aadamu aadam wuu ka doodbadiyey muusa nebi muuse muuse waa laga raayay macnaha waa aamusay oo wax kale uu ku hadlo ayuu markaa garan waayey baabu wuxuu baab u yahay watara annaasa sukaara dadkiibaad arkaysaa oo sarqaan ah can abi saciidin alqudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu rasuuluullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi yaquulu allahu caza wajalla ilaahay wuxuu odhanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yaa aadam aadamow yaquulu aadamna wuxuu leeyahay labbayka rabbana rabbigeenuu ku ajiibay wasacdiyka ijaabo bacda alijaabaan ku ajiibay fayunaadii wuxuu ugu dhawaaqayaa bisawtin cod ina allaha ilaahay ya'muruka wuxuu ku amray an takhruja inaad soo saarto ilaahay wuxuu ku amrayaa an tukhrija inaad ka soo bixiso min duriyatika ilmahaaga bachan ila annaari wixii bacdo ah ee naarta loo diri lahaa ka soo bixi qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyo wamaa bacdu nnaari naarta waa maxay bacdigeeda intee loo dirayaa qaala wuxuu yidhi min kulli alfin kunkii kastaba waraha waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi tiscamiatin wa tiscata wa tisciina sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka soo bixi kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan laga soo bixiyey meeqa haraaya hal baa haraaya halkaasaa ahlu jannaa kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka soo bix ee naarta u soo dir fa xiina idin wakhtigaa tadacu lxaamilu xaamilku wuu dhigayaa xamlaha uurkiisa naag walboo uur waday uurkeeday dhigaysaa buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala wayashiibu alweliyu ilmuhuna way ciroobayaan wa tara annaasa dadkii baad arkaysaa sukaara ayagoo sarqaan ah wamaa hum bisukaara sarqaan iyo kuwo wareersanna ma aha walaakina cadaab allaahi laakiin ilaahay cadaabkiisaa shadiidun mid adag ah eh, ayaa ah fashaqa ah. way dhibtay daalika arrintaasi cala nnaasi dadka way ku adkaatay macnaha xataa intii taghayarad ay doorsoontay wujuuhuhum wejiyaalkooda faqaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam baa wuxuu yidhi min ya'juuja wama'juuj tisca mi'a tisca wa tiscatan wa tisciina waaye wa minkum waaxid adinkana ninkii baa tihiin uma intaa kadib antum adinku fi nnaasi dadka dhexdooda waxaad ka tihiin ka shacrati asawdaa tin madow oo fii janbi athawri dibi dhinaciisa ku taala alabyadi ee cad ow amase ka shacrati albaydaa tin oo fii janbi althawri dibi dhinaciisa ku taala alaswadi ee madow wa innii anigu la arju waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad ahaataan ummadaydiiyey rubaca ahliljanna ahlujanna rubacooda afar meelood meel fa kabbarnaa markaasaan tigbaaranay uma kadib qaala wuxuu yidhi ulufu ahli ahlu janna saddex meelood meel ka mid ah fakabbarnaa haddana takbiir baan ku dhufanay uma qaala wuxuu yidhi shabra ahliljanna ayaa tihiin ahlujanna muskooda fakabbarnaa waan kibaarano takbiir baan haddana qaadnay baabu ina allaha cindahu cilmu saaca ilaahay agtiisa saacadda ogaalkeeda ahaatay buu baab u yahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama kaana yowman maalin wuxuu ahaa baarizan mid u soo muuqda linnaasi dadka id ataahu rajul nin baa u yimid yamshii soconaya faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow mal iimaanu iimaan waa maxay qaala rasuulku wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku waxa waaye an tu'mina biاllaahi inaad ilaahay rumayso wamalaa'ikatahu wa malaa'ikatihi iyo wa rasulihi iyo wa liqaa'ihi la kulankiisa wa watu'min aad rumayso bilbacdi alaakhiri bacdiga dambe qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah mal islaamu islaamna waa maxay qaala rasuulku wuxuu yidhi alislaamu islaamkuna waxa waaye an tacbud allah inaad ilaahay caabudo walaa tushriku bihi shay-an waxnana aadan u sharig yeelin wa tuqiima asalaa wa tu'tiya azakaa wa tasuuma ramadaana zakaatu almafruudati dheh wa tasuuma ramadaana ramadaankana aad soonto qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah malixsaanu ixsaankuna waa maxay qaala alixsaanu ixsaanku an tacbud allah wa inaad ilaahay caabuda ka annaka sidii adigoo taraahu arkaya fain lam takun haddaadan ahayn taraahu mid arkaya ilaahay fainnahu ilaahay asagaa yaraaka ku arkaya qaala ninkii wuxuu dhaha yaa rasuul allah mata goormay saacaddu dhacaysaa qaala rasuulkuna wuxuu yidhi malmas'uulu midka la weydiinaya ma aha canha saacadda qiyaama xaggeeda biaclama mid uga cilmi badan ama uga ogaal badan min asaa'ili qofka weydiinayaa walaakiin laakiinse sa uxadiuka waxaan kuu sheegayaa can asharaatiha calaamaadkeedaan kuu sheegi doonaa idaa waladat ilmar'atu naagtu haddii ay dhasha rabbatahaa tii u talin lahayd fadaaka kaa min ashraatihaa calaamaadkeeda waaye wa idaa kaana haddii ay ahaadaan alxufaatu kubii kobaha la'aa alcuraatu ee qaaqaawanaa ru'uusannaasi dadka madaxdooda hadday noqdaan dadkiisaa ahaa ee liitay maalintay ru'uusunnaas noqdaan macnaha dadkii adillooyinka ahaa ee hooseeyey hadday isku beddelaan acizo iyo mulugta iyo boqorrada arlada buu dhahay nebiga fadaaka kaasi min asharaatiha waa calaamaadkeeda fii kamsin shan waxyaaboodna laa yaclamuhunna ma oga shantuba ila allah ilaahay mooye ina allaha ilaahay cindahu agtiisa waxaa ahaaday cilmu saacati saacadda qiyaamo ogaalkeeda wayunazil alkhayfa iyo roobka wakhtiga uu soo degaayo wayaclamu wuxuu og yahay maa fi larxaami waxa ilmagaleenkii raximyada ku jira uma insarafa rajul ninkii wuu iska gadoomo wuu baxay fa qaala rasuulka asxaabtiisa wuxuu ku yidhi rudduu calaya ii soo celiyo ii soo qabta fa akhaduu way soo qabteenoo waxay gudagaleen inay ka daba tagaan fa akhaduu liyarudduuhu say u soo celiyaan falam yarow shay-an waxna ma aysan arkin jaan iyo cirib meel uu dhigaa la waayey faqaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam liasxaabihi asxaabtiisa uu ku yidhi iska daaya haddaad weyseen nin caadiya ma ahee haadaa jibriilu waa jibriil jaa'a wuxuu u yimid liyucallima annaasa dadka inuu ku tacliimiya uu baro diinahum diinkooda diinka inuu dadka baruu u yimid baabun falaa taclamu nafsun ma ukhfiya lahum ayuu baab u yahay nafcuk ma oga wixii loo qariyey wa canhu aydan waa sidoo kale saxaabigii hore can اlnabiyi sala allahu calayhi wasalama yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi acdadtu waxaan ugu diyaariyey licibaadiya alsaalixiin addoommadeeda fiifiican jannada gudaheeda waxaan ugu diyaariyey maa shay laa caynu ra'ad ili aysan arkin walaa udunun samicad dhagana aysan maqlin walaa khatara calaa qalbi bashar bani aadam qalbigiisana aan ku soo dhicin dukhran kay jirtay dukhran waaye duqran waa kay balhu maa udlictum calayhi waa dukhri iyo kayd waxaasoo dhanoo ilaahay saasuu markaa ugu talagalay subxaanahu wa tacaalaayo waa xaalad aada u cajiib badan dukhran bal humaa udlictum calayhi macnaha arrintaa damiirka fiida waxaa loo celinayaa caa-idka uu u yahay waa cala adukhri waa dukhriga korkiisa oo waxaa loola jeedaa kayfa iyo wa min ayna aطlaacuhum calaa maa adkhartuhu licibaadiya asaalixiin sidee bay ku sugnaanaysaan iyo xaggee ka daalacanaysaan waxaan addoommadayda saalixiinta u diyaariyey waa arrin cadiim ah waa wax weyn oo caqligana aan qaadan karin oo caqligana in aan soo gelaynin taa waayo macnaha ayaa loola jeedaa uma kadib qara'a wuxuu akhriyey sala allahu calayhi waaalih wasalam falaa taclamu nafsun nafi ma ogaa maa ukhfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin ilqawoobsi ah jazaa'an waana abaal bima kaanuu yacmaluuna wixii ay ahaayeen kuwa camal qabta baabu alnabiyu wlaa bilmu'miniina nebiga asagaa mu'miniinta uga awliyeysan naftooduu baab u yahay wa canhu waa saxaabigii hore aydan marlabaade can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa mu'min maa min mu'minin mu'min ma jiro ilaa haddii uu jiro wa ana aniga awla annaas dadka kaga awliyaysan bihi asaga fi dunya waalaakhira iqra'uu aqriyo in shi'tum haddaad doontaan annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebiga asagaa naftiisa kaga owlayaysan mu'miniinta nafyaalkooda fa ayumaa mu'min mu'min kastoo taraka maalan xoola ka tagaa falyarifu waxaa dhexlaya casabatahu casabadiisa mankaan meeshay ahaadaan iyo cidday ahaadaan fain taraka hadduu ka taga daynan diin ow dayaacan ama ciriiri iyo ciyaal iyo dhib hadduu ka tagana buu yidhi nebiga falya'tinii ha noo yimaado wa ana mawlaahu falya'tinii ha ii yimaada wa ana mawlaahu ana mowlihiisa ahe baab wuxuu baab u yahay waashamsu tajrii limustaqarin laha waashamsu qoraxda tajrii waa mid soconaysa limustaqarin makaanu sugnaasho oo laha ayadu ay leedahay wa can abi dar radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalama fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa cinda guruubi ashamsi qoraxda dhicitaankeeda faqaala wuxuu yidhi yaa abaa darin abaa darow atadrii ma taqaanaa ayna taqrubu ashamsu meeshay qoraxdu ku dhacdo qultu waxaan idhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala wuxuu yidhi fa innahaa tadhabu way baxdaa xataa tasjuda ilaa ay ku sujuuddo taxta alcarshi carshiga hoostiisa fadalika kaana qowlahu tacaala waa ilaahay qowlkiisa uu yidhi waashamsu tajrii qoraxdu way dareeraysaa oo waxay ku soconaysaa limustaqarin lahaa makaanu sugnaansho ayadu ay leedahay dalika kaana taqdiiru alcasiizi allaha casiiskaa taqdiirkiisii jaangoyntiisii waaye alcaliimu ee cilmiga badan waqad sa'ala abuudar radi allaahu canhu can ilaaya buu rasuulku weydiiyey faqaala sala allahu tacaala calayhi wacalaa aalihi wasalam wuxuu yidhi wamustaqaruhaa waa taxta alcarsh waa carshiga hoostiisa baab wuxuu baab u yahay rabbi hablii mulkan ilaahu mulki ii hibay aayaddaa ayuu baab u yahay wa can abi hurayra radia allaahu canhu can ilnabiyi qaal ina cifriitan cifriid oo min aljinni jinniga ka mid ah cifriidka waa nooca jinniga ugu madaxa adag ayaa tafallata ii soo banbaxay calaya korkeyga albaarixata xalay liyaqtaca calaya suu iiga gooyo dushayda alsalaata salaada fa amkananii wuxuu ii suurogeliyey allaahu ilaahay minu xaggiisa waan qabtay macnaha waa qabtay wa aradtu waxaan doonay an urabbitahu inaan ku xidho ilaa saariyatin tiir oo min sawaariya almasjidi masaajidka tiirarkiisa ka mid ah xataa tusbixuu ilaa aad waabariisataan oo watanduruu ilayhi aad aragtaan kullukum dhammaantiin fadakartu waxaan soo xasuustay qowla akhi walaalkii hadalkiisa sulaymaan ahaa uu yidhi rabbi rabbiyow hab lii ii hibeey mulkan mulki laa yembaqii aan u habboonayn liaxadin axad min bacdii gadaashayda faradduhu sal alla alayh wasalam rasuulku wuu celiyey khaasi an asagoo khasaaray asagoo cifriidkii hoogay oo khaasi ah baabu wamaa qadaru allaha xaqa qadrihi ilaahay ma aysan weynaynin weynayntiisa xaqiibuu baab u yahay wa canhu aydan qaala samictu rasuula allah rasuulkii allah maqla yaquul asagoo dhahaya yafiidu uu dhahaya yaqbadu allaahu ilaahay wuxuu ku qabanayaa alarda arlada wayatawii wuu duubayaa alsamaawaati samaawaatkana biyamiinihi midigtiisa uma kabacdi yaquul wuxuu leeyahay ana almelik anaa melik ah ana anigu almeliku melig baan ahay boqor baan ahay ayna ardi awa boqorradii arlada war aaway dadkii arlada inay boqor u yihiin sheeganaayay saasuu markaa leeyahay baab wuxuu baab u yahay wamaa yuhlikunaa ila addahar waxna halaagaya ma jira ilaa dahriga iyo zamanka maahane baabkeedii waaye wa canhu aydan ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qaala allahu casa wajal ilaahay wuxuu yidhi qaalib ahaa oo weynaaye yudu wuxuu yidhi yu'diinii wuu idhibayaa ibnu aadama ibnu aadamka yasubu dahra samankuu caynayaa wa ana dahru zamankana waa aniga biyadii gacantayda alamru amarku ahaaday uqallibu waan gedgediyaa alleyla waannahaar saa darteed ibni aadamka wuxuu igu dhibay cayay uu dahriga caynaya sanadkaa sanad xun abaar ah balaayo ah dhibban oo yaa keenay ilaah baa keenay subxaana wa tacaala dahriga muxuu ka dhashaa waa isbeddelka habeenkii maalinta ilaahay uu kala bedbedelo saa darteed waxaad samaysa qofka caaya aduu ku caayay marka bani aadamkii waa sidaa baabo wuxuu baab u yahay wayaqtacuun oo watuqatacuu ay gooyaan dheh arxaamakum raximyaalkiina oo watuqatacuu aad goysaan arxaamakum raximyaalkiina can abi hurayra radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi khalaqa allahu alkhalqa ilaahay khalqiga ayuu abuuray falammaa markii faraqa minhu uu faaruqay qaamad way istaagtay alraxim raximtii baa istaagtay waa qaraabadii alraxim fa akhadad waxay qabsatay bixaqwi raxmaan allaha raxmaanka ah guntigiisiibay qabsatay faqaala wuxuu yidhi oo ay tihi laha faqaala laha wuxuu ku yidhi mah mah waa kelimad sajri ah macnaha mah ayuu ku yidhi ugfuf macnaha waa sajri ka har qaalad waxay tidhi haadaa maqaamu alcaa'idi meeshani waa maqaamkii magangelka bika adiga aan kaaga magangelahayay min alqatiicati goysmada qaala ilaah wuxuu yidhi alaa tardayn miyaadan raalli ku noqonin raxime an asila an asili inaan xiriiriyo man wasalaki qofkii ku xiriiriya oo waaqtaca aan gooyo man qatacika kii ku gooya qaalad waxay tidhi balaa nacam yaa rabbi rabbiyow taasaan raalli ku ahay qaala ilaah wuxuu yidhi fadaaka kaasaa kuu sugnaaday qaala abuu hurayra wuxuu dhahay radia allaahu canhu iqra'uu in shi'tum akhriya haddaad doontaan fahal casaytum ma mudan tihiin inta wallaytum haddaad jeesataan an tufsiduu fi alardi inaad arlada fasahaadisaan oo watuqaticuu arxaamakum rixmiyadiinana aad goysaan baabu wuxuu baab u yahay innaa arsalnaaka shaahidan rasuulkii allah waan ku dirnay adigoo shaahid ah can cata ibni yasaarin can cabdillaahi bni camr ibn alcaas radia allahu canhuma anna hadihi alaaya aayaddan allatii taasoo fi lqur'aani qur'aanka ku sugan oo ah yaa ayuha alnebiyu nebigaanow innaa annagu arsalnaaka waan ku dirnay shaahidan adigoo markhaati ah wa mubashiran adoo bishaareeyaa wa nadiiran iyo adigoo digaya qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi fi tawraati tawraat waxaa ku sugnaa yaa ayuha alnabiyu nebigaanow innaa arsalnaaka waan ku dirnay shaahidan adigoo shaahid ahoo markhaati ah wa mubashiran wa nadiiran ku digaayoo bishaaraynaya adigoo ah wa xifsan xijaab adigoo u ah lilummiyiina ummiyiinta carabta ah anta adigoo cabdi baa tahay wa rasuulii rasuulkaygiibaa tahay samaytuka waxaan kugu magacaabay almutawakkil kii ilaahay talada u dhiibanayay layse mausan ahayn nebiga bifadlin mid akhlaaq xun walaa haliidin iyo mil qalqalbi adag walaa sakhaabin buuq badana aswaaqi suuqa ku qaylqayliyana ma ahayn walaa yadfacu asayi'ata xumaan kuma celin jirin bisayi'ati xumaa walaakin yacfu waa cafin jiray wayasfix waana iska dhaafi jiray walan yaqbadahu allaahu ilaahay ma uusan qibdoodin nebiga xataa yuqiima bihi almillata alcawjaac ilaa lagu toosiyey diintii qalloocneed bian yaquuluu oo ahayd inay dhahaan laa ilaaha ila allah ilaahay mooyi alla kale ma jiro fayaftaxu bihi wuxuu ku furay ilaahay acyunan indho cumyan daboolnaa wa aadaanan dhago summan jig ahaa iyo wa quluuban qalbiyaalo gulfan qufulna baabu hal min maziid hal min masiid aayaddaa ziyaada ma jirtaa jahnamo ay dhahayso ayuu baab u yahay can anas ibni maalikin radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi yulqaa fi nnaari naarta waxaa lagu tuurayaa ahlu naarki wa taquul markaasay leedahay hal min masiid ziyaada ma jiraan waa lagu shubaa hal min masiid xataa yadaca ilaa uu saara ilaahay qadamahu gomadiisa fataquul markaasay leedahay qatin qatin bay oranaysaa qatin qatin ayay leedahay macnaa xasbi xasbi waa kaafi noqday haddaan kaafi noqday bay ula jeedaa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi taxaajat aljannatu jannadii baa dood dhex martay iyo wannaaru naarti taxaajat waxaa dooday aljannatu fa qaalat innaaru naarti waxay tidhi uufirtu waxaan doortay bilmutakabbiriina io waalmutajabbiriin kuwa isweweynaysiiye iyo kuwa kibir ka badan wa qaalat iljannatu jannadiinna waxay tihi maalii maxaa xaalkaygu yahay anigana oo ii sugnaadoo laa yudkhilunii aysan ii soo gelaynin way i soo gelayaani ilaa ducafaa'u nnaasi dadka kuwooda ducafadaa maahan dadka kuwooda daciifiinta ah ee tabarta daran maahane iyo wasaqatuhum dadkooda liita qaala allaahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa kala garsooro wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala liljannati jannadii wuxuu ku yidhi anti adigu raxmatii naxariistaydii baa tahay arxamu biki waxaan kugu naxariistaa man ashaaw qofkii aan doono oo min cibaadii addoommadayda ka mid ah wa qaala linnaari naartiina wuxuu ku yidhi innamaa anta adiguna cadaabii cadaabkaygii baa tahay ucadibu biki waxaan kugu cadaabanayaa man ashaawo ciddii aan doono oo min cibaadii addoommadayda ka mid ah walikulli waaxidatin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ahna mil'uha buuxitaankeeday igu leedahay fa ama annaaru naartu falaa tamtali'u ma buuxsamayso xataa yadaca ilaa ilaahay uu saaro rijlahu lugtiisa oo fataquul ay dhahda qatin qatin qatin xasbii xasbii macnaha fa hunaalika meeshaasay tamli ku buuxsanaysaa wa tuswa ay iskugu soo ururaysaa bacduhaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kale walaa yadlimu allaahu caza wajalla ilaahayna ka dulmin maaya min khalqihi khalqigiisa axadan qofna wa ama aljannatu jannadu sow ma aha qaala allahu casa wajal ilaah wuxuu odhanayaa subxaana wa tacaala faina allaha dheh wa ama aljannatu jannada faina allaha ilaahay casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye yunshi'u laha wuxuu u ammaamudayaa una abuurayaa khalqan abuur abuur cusub buu u abuurayaa baabu allaati waalcuza laatii cuzuu baabkii baab u yahay wa canhu aydan qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man xalafa qofkii dhaarta oo faqaala ku yidhaahda fii xalifihi dhaartiisa wallaata walcuzaan ku dhaartay falyaqul ha yidhaahda laa ilaaha ila allah waa kafaara gude waman qaala qofkii u yidhaahda lisaaxibihi saaxiibkii tacaala kaalay uqaamiruka aan qimartanno oo khamaar ila dheel asagana falyutasaddaq ha saddaqaysto taasaa kafaara gud u noqonaysa baabin shaqa alqamar dayxa kala dilaaciisii ayuu baab u yahay wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam